Ah, bism illaah eh, kitaabkii aclaamu sunati almanshuura ayaan ku guda jirnay aclaamu sunati almanshuura liictiqaadi taa'ifati naajiyati almansuura oo sheekh xaafid bin axmed alxakami uu lahaa kitaabku waa kii eh, su-aalay eh, jawaabo ahaa caqiidada ku saabsan su-aashii waxaan maraynay sideed iyo kontonaad yaan maraynay shiikhu wuxuu su-aasha saan u dhigay kam aqsaamu alasmaai alxusnaa min jihati iطlaaqiha calى اllahi caza wajal qeybaha magaceeda alle wa wanaagsani waa intee haddii laga fiiriyo maaragtay sida loogu iطlaaqayo alle loogu sheegayo jawaabtu waxay tahay minhaa waxaa ka mida magacyada alle maa yuطlaqu calى اllahi mufradan kuwo magacyada alle waxaa ka mid a kuwo alle lagu itlaaqo oo lagu sheego iyagoo keligood socda oo keligood maaragtay lagu dhawaaqayo kalxayi oo kale alla waa kii noola alqayuum ee wax walba maarata u taagan naftiisana u taagan alaxad keligeeday socotaa waa keligii alsamad waxaan dhahna aan jawf lahayn ama maarata loo qasdo iyo wanaxu dalik wix lamida ah. waa magacyo keligood istaagi kara qofka waxaa loo bixinaya cabdulqayuum cabdulxay cabdulsamad aa loo bixina cabdulaxad aa loo bixina wa minhaa waxaa ka mida magacyada alle maa laa yuطlaqu calى اllahi ila maca muqaabilihi kuwa aan lagu iطlaaqaynin alle oo aan lagu sheegaynin ilaa wax kaloo muqaabila inay la socdaan moogiye wa minhaa magacyada alle waxaa ka mid a maa laa yuطlaqu calى اllahi kuwa aan alle lagu iطlaaqin oo aan lagu sheegin ilaa maca muqaabilihi kii kale dhinaca kale ka soo jeeday oo macnaha kale watay in lala sheega ma ogi marka keligiis lama sheegi karo mid kalaa la socda oo macno kale ku tusinaayo oo ka soo horjeeda weliba wahuwa kaasina marka qaybtaasi maa waa mid idaa ufrida haddii la keli yeelo awhama naqsan wuxuu ku ihaamku gelinaa ama ku moodsiinaa nuqsaan iyo dhammaystirnaan la-aan allana waa kaamil naqsi male ma ku jiro alle magacadaas marka waa maxay oo aan la kala qaadi karin oo aan gaar mid loo qaadi karin waa ka daarin naafici labadooda waa inaad isla sheegto addaar keligiis inaad sheegto maaha ma garato marka addaar naafic waa inay isla socdaan yani kii wax dhiba waxna anfaca waalkhaafid araafic mid wax hoos u dhiga marat darajaadka dadka korna u qaada waa inay isla socdaan walmucطi lmaanic kan wax bixiya waxna diida waa inay isla socdaan ha kala reebin ya ila nusuusta waxay kusoo arooreen iyo waa isla socdo walmucizu lmudil kan wax cizeeya oo sharfa waxna dulleeya waa laba moogtaha magaco iska soo horjeeda waana la isla sheegay is isla wad adu isku yani ha kala reebin ma garat iyo wanaxu dalik falaa yajuusu itlaaqu daari wala alkhaafid wala almaanic wala almudil kullin cala infiraadih ma banaana inaad alla ku sheegto oo aad ku magacowdo addaar keliya alkhaafid keliya almaanic keliya almudil keliya inaad ku sheegto mid walba gaar ahaantiisa inaad ugu sheegto alle ma lagu ogolo walam yutlaq qatu shayun minha fi lwaxyi kadalika waxyigii alle ama qur-aankii ama xadiidkii ah yani mid walba gaarkiis looma sheegin <clears throat> laa fi kitabi walaa fi suna quraankii iyo xadiidkiiba wa min dalikaas waxaa kamid ah marka ismuhu tacaala magaca alle ee almuntaqim ahaa kii aarsada lam yuطlaq fi lqur'aani ila maca mutacalaqihi wixii intiqaamkaas iyo aarsigaas eh, uu calaaqada lalahaa moogiye iyo duulku ku dhacayo moogiye in la sheego moogiye keligeed layskama sheegin ka qowlihi tacaala alla qowlkiis uu yihi inaa anagu min almujrimiina muntaqimuun kuwii ka aarsana mujrimiinta waa ka aarsana inaa muntaqimuun keliya lama dhihin mogta min almujrimiina la socto ya wixii ku tacalluqaayeen intiqaamka iyo arsiga wuxuu ku tacalluqaayey qoladuu ku tacalluqaayey yaa la sheegay aw biidaafati duu waxaa kaloo loo isticmaalaa in duu macnaha loo idaafeeyo ilaa sifati mushtaqi minha sifadii marka laga soo ishtiqaaqay magaca duu lagu daraaya wallahu alcasiizun waa kii adkaada uu gaalib noqda du intiqaamin aarsina u saaxiiba su-aasha sagaal iyo kontonaad shiikhu wuxuu leeyay taqadama ana صifaat اllahi tacala minha daatiyat wa ficliyat fama mihaalu صifaati الdaati min alkitaab waxaa noo soo hormartay in tilmaamaha alleh ay ka mid yihiin qaar daati la yidhaahdo oo sifa daatiya la yidhaahdo daatada alle macnaha ku tacaluqda iyo sifa ficliya macnaha oo sifa ficil ah ficil al uu samaynaayo ku saabsan famaa mihaalu sifaati daati min alkitaab tusaalaha tilmaamaha daada daatada alleh ee qur-aanka ku jira mihaalkoodu muxuu yahay tusaale keen jawaabtu marka maxay tahay waa midlu qowlihi tacaala qowlkiisu yiri oo kale bal eh, yadaahu labadii gacmood ee alle uu lahaa mabsuutataani waa kuwa fidsan yuhuudi baa la caayay oo waxay yidhahdeen yadullahi maqluula gacanta alle waa xirantay dheh wax baxsho kaas alle maarata inay been sheegayaan sheego bal yadaahu mabsuutataani ya alle u yiri waana la habaaray gullat marka khayrkii la fidsan yihiin oo alla uu bixiyaa kullu shay kulu shayin haalikun ilaa wajhahu marka labadii eh, gacmood oo alle tilmaantaasa marka meesha ku jirta marka yad haddaad maqasho yad ullaahi waa sifatu daat waa sifatu daat kulu shayin haalikun ilaa wajhahu wax walbaahi waa kuwii baaba-a ilaa wixii allah loola jeedo ma ogiye kaasu baaqi buu noqdaa marka wejigii alle tilmaantaas yaa aayaddii marka ka muuqanaysa oo ay ku tusinaysaa ila wejigiisa loo qasdaa lama dhaho moogtahay waxaan weji lahayn marka wejigu isaguna waa sifatu daat wayabqى wajhu rabbika duljalaali wاlkraam alla uu yiri wejiga alla waa baaqi noqda oo weynida iyo sharaftaba uu saaxiib ka ahaa <clears throat> marka alla daatadiisa way baaqi noqonaysaa marka midaan weji lahaynna wajhu rabbika lama dheheen hadaanu alla weji lahayn marka wejgu isagu waa sidoo kale waa sifatu daat waay waa tilmaan daato waay walitusnaa calaa caynii alla markuu ka hadlayay nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi walitusnaa calaa caynii in maaragtay adiga lagu dhaqaaleeyo oo lagu koriyo oo aada korto oo lagu barbaariyo ilaalintayda iyo anoo ku arkaaya laguu barbaariyo صifaة اlcayn marka yaa meeshaas ka soo baxda oo tilmaan alle uu leeyahy oo sifatu daat ah waa tilmaan daato absir bihi wa asmic alla laga hadlaayey aayad aayad alla ka hadlayso yaa waxaa ku jirtay suuraة اlkahf absir bihi wa asmic arki ogaa oo maqli ogaa alle marka waxaad macnaha la yaabtaa waaye alle araggiisa iyo maqalkiisa sida uu dhammaystiran yahay oo u wax walban uu koobay marka waa lagaa yaabsiina ka yaab a lagu leeyahay marka basarkii iyo samcigu ayaguna maxay yihiin waa laba sifo oo daato waa sifatay daat waa sifataa daat waaya inanii macakuma asmacu waaraa nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruun ba alla uu la hadlaya wuxuu yihi laa takhaafahaa cabsanina fircooni ka cabsanaya mogta fircoon muxuu ahaa nin boqoraho aada u kibir badan waa ninka rabbinimada sheegtay qofkuu rabana iska dilaayey suu raba u dhaqmaayey marka qalbiga loo qaboojiyo waxaa la yidhi inanii macakuma aniga adinka la jirkiina ah asmacu wa araa waanan maqlaa waanan idin arkaa waana idin difaacaya fircoonna anaa idinka maarat idinkaga gargaaraya aakhirkana waa kii alla u gargaaro fircoon waa tii la halaagay biyihii yaa lagu maasheeyey ayagina waa la badbaadiyey marka samcigii ru'yadii ayaguna waa asbaat daat waay yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yuxiituuna bihi cilma allow wuxuu og yahay waxa iyaga hortooda ah iyo waxa ka dambeeya allana cilmi kuma koobaan <clears throat> cilmigu marka waa sifatu daat isaguna wakalama allahu muusa takliima alla waa uu la hadlay muuse la hadlid buu la hadlay sifatu lkalaam waa sifatu daat ayadana inkastoo maaragtay dhinacna ay daata ka noqoto dhinacna ay ficil ka noqoto haddii la yiraahdo mashiicada alley ku tacalluqda dhinacaas laga fiiriyo sifatu ficliba kalaamkii uu noqdaa allana kama aanu zuurin inuu hadlo marka uu doono marka waa sifatu ficli iyo sifatu daat labadua wa isku tahay marka sifatulkalaamku waid naadaa rabuka waqti xus yaa la leeyahay alla uu u yeeray muuse uu u yeeray waa markuu la hadlaayay oo nebiga uu ka dhigaayey waay oo muxuu ku yidhi aniti lqowma adaalimiina qoomkaa daalimiinta ah u tag ee isweynaysiiyey ee dadka gumaysta ee koodii ugu weynaa uu rabbinimo sheegtaba waa fircoone qoladaas u tagaa la leeyahay oo diintii saxdaas ugu yeer towxiidka ugu yeer iyo iimaanka naadaa marka laga rabaa waa nidaagu waa uun qeyb hadalkii ka mida marka nidaahu isaguna waa sifatu daat wanaadaahumaa rabuhumaa nabiyullahi aadam iyo xawaa waa kuwii bani aadamka dhalaye yaa alla uu la hadlaaya oo jannadii yay maarata iyagoo ku jira amarkii alla khilaafeen markay amarkii khilaafeenna ciqaabaa ku dhacday waatii dharkii ka dhigmay waati wax isku dhedhejiyeen markaasaa marka alla uu la hadla alam anhakuma waan idinka reebina alla uu leeyahy can tilkuma shajarati geedkaami waan idinka reebi marka maxaad ugu dhacdeen waayo wix laydinka reebay oo nahyiga aada ugu dhex gasheen maqsuudka marka aayadda hadda loo keeno maxaa waaye naadaahuma waay waa nidaagii aan weli ku jirnaa nidaagu marka waa un qowlkii iyo kalaamkii uu la macno yahay waa sifatu daat isaguna wa yowma yunaadiihim maalin uu maaragta alla u yeeraayo oo fa yaquul uu leeyahay waa dadkii o dhan maadaa ajabtu mursaliina mursaliinta maxaad ku ajiibteen dadki laydin soo diro rususha ahaa maxaad ku ajiibteen ma rumayseen oo waa raacdeen mase waa beeniseen oo ad khilaafteen su-aasha lixdanaad muxuu yahay tusaalaha sifaadka daat maxaa misaalu sifaati daati min sunna oo xagga axaadiista ah xadiiska ku jirta jawaabtu waxay tahay waa ka qowlihi sal slam rasulka sl hadalkiisa oo kale xijaabuhu nuur alle xijaabkiisu waa nuur low kashafahu hadduu feydi lahaa la axraqat subxaatu wajhi nuurka alle wejigiisa macnaha wejiga alle nuurkiisa iyo weynaanta iyo bahaagiisa yaa wuxuu gubi lahaa mantaha ileyhi basaruhu wax basarkiisa u gaaro min khalqii ah yani khalqi dhan wada guban lahaa waxaan basarkiisu gaarin ma jiro ma jiro khalqigaa wada guban lahaa xadiidka waxaa wariyey muslim baa wariyey marka maxalushaahidku waa maxay basar yaa la sheegay wejhina waa la sheegay nuurna waa la sheegay iyo qowlkiis rasuulka sal sl uu yidhi yamiinullahi malaa alla maaragtay yamiintiisu waa mid buuxda laa tagiiduhaa nafaqatun nafaqa uu baxshay ma nuqsaamayso alle yamiintiisa saxaa'u waa mid maaragtay deeq iyo deeq maaragtay aad maaragtay eh, wax u bixinay waay macnaha yemiinta alleh eh, aaday wax u bixisaa waay alleyla wannahaar habeenkii iyo maalinkiiba maruus wax bixinayn alle male marka saxaau macnaha waa mid shubmaysa waa oo yani deeq la shubmaysa habeeniyo maalinba araytum bal fiiriya mawaada arkinina maa anfaqa wixii uu baxsha alleh mundu khalaqa samawati ardi tan iyo intuu dhulka iyo cirka abuuray fainahu lam yaqid maa fii yamiinihi wixii yamiintiisa ku jiray ma aanay nuqsaaminin wa carshuhu calmaa alla carshigiisuna wuxuu ka sareeyaa biyuu ka sareeyaa wa biyadihi اlأkhraa alla maarad gacantiisa kalena yamiintii alla sheega mogtaha gacantiisa kale marka adana la sheegaa alfaydu aw ilqabdu yaa lagu fasira faydku marka waa maxay waa siismo oo ixsaan wax lagu baxsho ama qabdigu waa maxay waa miisaankii wax lagu miisaamayo sida riwaayo kale ku jirta marka in lagu fasiro in ruuxda alla uu qabanayo oo uu maaragtay wax dilayo mowdka lagu fasiro maaha tan kalea ka fiican oo miisaanka ah yarfacu alla waxbuu maarata kor u qaadaa aqwaam qolooyin yuu alla kor u qaadaa oo dad qiimala ka dhigaa waa yakfidu kuwo kalena hoosu u dhigaa xadiidka bukhaariy muslim baa wariye wa sal sl rasulka sl qolkiisu yiri fi xadiidi dajaal markuu dajaal ka warramayay ina allaha laa yakfaa calaykum tilmaamii dajaal waxaa kamid ah iluu laayahay moogta alla marka idinkuma qarsoonu leeyahay ila asaga dajaal muxuu iska dhigaa rabbi u iska dhigaa mot laakiin qofka muslimkaa hadduu tilmaami alla yaqaano dajaal ku kadsoomi maa inkastoo fitnadiisu ay aada u weynta oo inaan maaragtay alla ka coodu oo ka magan galno maaragtay nala faray in allaha laa yakfa calaykum alla idinkama qarsoona in allaha laysa biacwar alla ma aha mid ila ma aha marka macnaha waxaa waaye laba indhood oo saliimu alla uu leeyahay u maarata wax ku arko xadiidka waxaa wariyey bukhaari muslim wa ashaara biyadihi ilaa caynihi gacantiisi buu marka ku ishaaray ishiisa marka il buu layahay manaha kaas iluu layahay marka alla il malaba manaa indhihiis waa wada saliim waay macnu labadiisa indhood ko <clears throat> wفي xadيث ااsتkاarة xadيثka اsتkاarada wxaa ku jira اللهma iنii اsتkيiruka waan ku khiyaar weydiin doo doorid baan ku weydiinaya alleh bicilmika cilmigaada inaad wax iigu doorto wa astaqdiruka awood baan ku weydiinayaa biqudratika awooddaada adiga wa asaluka waxaan ku weydiinaya min fadlika alcaظiim fadligaada weynaayo wax kaa weydiisanaya fa inaka adigu taqdir waxbaad awooddaa walaa aqdiru anu wax ma awoodo wa taclamu waxbaad ogtahay walaa aclam ana wax ma ogi wa anta adu calaamu lguyuub baa tahay wixii qarsoona iyo qowlu sal sl rasulka saas qowlkiisuu yihi inakum idinku laa tadcuuna ma ma wax ma weydiisanaysaan oo ma baryaysaan asama mid dhegala walaa haa'iban mid maqan ma weydiisanaysaan tadcuuna waxaad baryaysaan ood wax weydiisanaysaan samiican mid maqal badan basiiran arag badan qariiban idin dhow bukhaari muslim baa wariy xadiidkaas marka iyadan waa tan ah waa maarata samiic iyo basiir iyo qariib baa lagu sheegay magacyadaas marka samci iyo basar baa ku jira iyo qurbi waa sifaat daat wa qowlu sal sl qowlkii rasuulka sal sl uu yihi idaa araada allah hadduu alla u doono an yuuxiya bilamri inuu arin waxyoodo takalama bilwaxyi wuu ku hadlaa alle xadiidkaa sheekh albani waa daciif buu yiri waxaa wariyey ibnu khuseyme iyo keyrkiisba waa daciif waxaa ku jira maarata weliid ibnu muslim iyo Eh, iyo nucaym ibn xamaad nucaym ibnu xamaadna maarata waxaa lagu sheega xoogaa dacfi ah waa saduq yukti kathiiran baa layidhi eh, weliid muslimna tadliis baa lagu sheegay calaa kuli xaal xadiid kaleo kaa kaafiyaa jiro <clears throat> abu daawuud iyo ibn khuseymiya keyrkood ay wariyeen in allaha idaa takalama bilwaxyi samica ahlu الsamaai lisamaai salsalatan kajari jari salsalati cala safa haddii all waxyigiisa uu ku hadlo ahlu samadii dadkii cirka joogay samadii lafteedii waxay ka maqlaan cod salsala ah oo jariq leh kajari salsalati sida kajari silsilati silsiladii jiidideedii oo cala safa dhagax sibsib ah oo aada u adag lagu jiiday soo qaylinmayo silsilada birta ah soo ma qaylinaysa dhagax oo sibsib ah haddaa ku jiido jarag waa qaylinaysaa saasoo kale maqlaan marka macnaha kalaamkii alle xadiisku isaguna sheegayaa waa xadiis marka صaxiixa sheekh albani silsila صaxiix ayuu ku tasxiixiyey wa fii xadiidi اlbachi isu soo saaridda xadiiska ka sheekeynaya aakhirada la soo saarayo yaquul allahu tacala allow wuxuu leeyahay yaa aadamu aadamu fayaquul wuxuu leeyahy aadam labayka buu leeyahay allow ku ajiibay yaa aadamu marka yaquul allahu taala allo waa hadlaaya soo ma jeed rasuulka wuxuu leeyahy yaquul allahu tacala allo wuu hadlaaya yaa aadamu aa leeyahay haddana kulli waa hadal waa sifadii kalaamka marka wa axaadiisu kalaam illahi licibaadihi fi lmowqif sidoo kale waxaa kutusinaya arrintaas oo tusaaleyaalka ka mid a sifaat daat alla hadalku uu la hadlayo addoommadiisa mowqifku markay taagan yihiin oo marka la xisaabinayo m waa la soo saaray qubuurta laga soo saaray allay maaragtay hor taagan yihiin waa la xisaabinaya wuu la hadla addoomada marka alle iyagoo kalaamuhu alla hadalkiisa uu la hadlayay liahli iljanna markay jannada gala xataa waa la hadla addoommada iyo kayru dalika iyo nusuus kale oo fara badan oo sunnada ku jirta oo mima laa yuxsaa waxaan la soo koobi karin ah wabilahi towfiiq